الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين النوع الحادي والأربعون معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر nooca kow iyo afartanaad wuxuu gaar u yahay macrifatu akaabir ruwaat ruwaadka dadkooda waaweyn oo la garto an can ilasaaqiri kuwa yaryar laga garto iyuu u baab yahay bimacnaa waxa weeyaan inaan la isku darin marka qaarkeed waxaa laga yaaba sida hadda musanifku ula jeedo ninkii akbar minhu طabqatan wa cilman axyaana yaأti yarwi can الصagiir marka waaa ninkaan dareemeynin sida caadadii ahayd inay tahay u malaynaya oo ninkaan sagiirkaa ninka raawiga inuu sagiir yahay asqar uu yahay yani طabqatan wa cilman walaysa kadalika marka in fanigaas lagu baraarugo marka qaarkeed waxaa dhici karto alkibaar yarwuna can الصigaar liasbaab mucayana marka ma kulu man yarwi can الraawi anahu yakunu asgaru minhu sinan wa طabqatan wa isnaada inay ahayn a lagu sheega intaas keli a markaasuu uri wa min alfaa'idati fiihi faaidada ku jirta waxa weeyaan anlaa yutawahama inaan la malaynin kowlulmarwiyi canhu midka laga warinayo sheekha maanta ah akbara wa afdala inuu ka weyn yahay kana fadli badan yahay min araawi nadaran ayadoo loo fiirinayo ilaa ana alaqlaba sida badan waxa weeyaan kownu lmarwiyi canhu midka laga warinayo inuu ahaado kadalik oo ninka wax laga warinayo inuu weynaado fadlan wa cilman ayaa ay caadada ku daraasata lakin axyaana taأti اlumuur calى gayri caadatiha fayarwi اlafضl wاlakbaru can اlasgari minhu sinan wa fadlan fayujhalu bidalika manzilatuhuma marka waxaa dhacaysa in manziladooda jaahil laga noqdo waqad saxa can caaishaةa radi allahu canha anaha qaalat amaranaa rasuulu اlahi sal اlه alيه wasalam an nunazila الnaasa manaazilahum an nunazila annaasa dadka inaan dejino manaazilahum nin kasta maqaamka uu leeyahay inaan dejino marka hadda musanifku qad saxa can caaisha uu yiri waxaa dhici kartaa lyiri laba midkood inay musanifka uu taqliidiyey ima anahu اktara btasxiix اxaakimi lahu fi macrifati culum اxadiid xaakim naysaburi baa yihi aharkan waa صaxiix ama kownu muslim dakarahu fi muqadimati صaxiixihi labadaba xujo ma noqon karaan oo horta muslim waxaa weyaan waqad dukira can caaishata saasuu yihi lafdi tamriidu ku sheegay marka laa yacni dalika inuu muslim saxiix yeelay ma ah nuqda koobaad midda kale waxaa la ogyahay maa yadkuruhu muslim fi muqadimatihi gayru multaxiqin bima huwa fi saxiixi biijmaac almuxadisiin waa la wada ogyahay marka shuruuda eh, sidii axaadiida mucalaqaat bukaari aysan ula darajayn axaadiidiisa kale yaa muslim muqadimadiisana lamid ma aha aahaar badan mawquufaat mucalaqaat wax badan oo ku sheegay oo laysa alaa alaa samti hadihi samti صaxiix marka laakiin aharkan waxaa laleeyahay waxa weeyaan sida hadda uu ciraaqi sheegay maymun ibn abi shabiib can caaisha o maymun lam yudrik caaisha munqaic marka sidaasuu ciraaqi sheegay طabcan aharkan shaahid baa loo arooriyay mucaadi bni jabal oo sidaas oo kale kusoo arortay lakin laa acrifu darajata dalika ashaahid haddii sanadkiisa uu kanoo kale noqdo sax waa waa dhici kartaa in la saxiix yeelo laakin macna ahaan an yunazil annaas manaazilum kalaamkaas saxiix wey ah dadkao dhan isku qadaris ma ah asalkeedana waxay ku timid baa lihi nin miskiin ah caasho u yimid markaasa actathu kisrata khubsin yani waxa nin kaloo hay-ad lahoo yani ay ka muuqato qaar baa u yimid oo asigana wax weydiistay markaasay fadhiisashay raashinay siisay wixii ay uheli karto marka su-ila canha waaa l ninkii horena waxyaaraad iskaga toosisay ninkaana u uqadarisa kayf markaasay tiri amanana rasuul llahi sal alla alayh wasalam an yunazila annaasa manaazilahum sidaasay ku tiri ayb uma ina dalika yaqacu calaa adrubin waxaad moodaa kitaabka hadda meeshaan la joogo wixii ka dambeeya mujarad dikra asmaa wax hadda madmuun weyn lama aha sababtana waxa weeyaan مثلا معرفة الإخوة الأخوات رواية الصغير عن كبير waxa weeyaan funuun khaasa biahli اlxadiid nuqطa اlأulى haddii la yihaahdo kulu man rawaa الصغير can الكبير halawada sheego keligiisaa kitaab noqon laha o hadda matalan macrifat اlikwa walakhwaat kutubaa laga alif marka in la iska wada dhaafo baabkii lawada gooy in kitaabkii oo dhan inta lasoo qaato ma wixiiba walaal oo axaadiis isla wariyeen oo dhan meel lagu wada sheego kitaabki cibaara can kutub u noqon lahaa haddii halawada gooyo la yihahdana fiihi nooc min anaqsi marka xalka wasadka waxa weeyaan in ardayga lagu baraarujiyo inuu jiro fani la yihahdo alإخوة والأkhawaat oo xadiid isla wariyeen riwaayat اlabi can ibnihi oo غeyr caadi ah riwaayat اlibni can abihi can jadihi in lagu baraarujiyo kutubta laga alifina loo sheego jamcan bayna alhadafayn kitaabkiina xagkiisa uusan ka bixin maxaan ku irahdaa fanigana aan laga wada tegin xalkaas wasadka ay musطalaxa qaateen waa hal oo muhim jiddan marka ninkii doono kitaabkaas hadaad rabtid in maa rawaahu اlabu can ibnihi kitaabkiisi u raadsan maa rawaahu alibnu eh, can abihi can jadihi kitaabkii laga alif u raadso haakada sidaas weya marka waa iska dul maraynaa kelia uma ina dalika yaqacu calaa adrubin calaa adrubin bimacnaa calaa aqsaam waay minhaa waxaa kamide eh, an yakuna raawi raawi inuu ahaado akbara sinan wa aqdama طabaqata min almarwi canhu raawiga tilmiidka ah yaa aslan waxa weeyaan akbaru sinan waakbaru طabaqata kaلzuhri wa yaxya bni saciid alansaari fi riwaayatihima can malik shuyuukhdiisa waa malik shuyuuqhu zuhri yaxya bni saciid waa ninkii inama alacmaal biniyaadka wariyey labadaas marka axyaanan waxaa la arkay wahumaa yarwiyaani can malik liannahu cilmiga maadaama xuduuda usan lahayn laysa macnaa dalika ana kula shayin cinda malik huwa cinda zuhri wayaxay ma aha wain kunta shayka lihada aalib faqad yanfaridu canka biculuum anta laa tacrifuha waanta tadaru ila nuzuuli ila riwaayati canhu sidaasay ku timaado marka axyaanana waxaa lama arkay ana zuhri yarwi can malik ana yaxyaa marka waxa weyaan ayagoo ka sareeyeen oo macnaha min xaysu sini waabqa haulaai taabicuun wa malik tabaci taabiciin uu kamid yahay marka waxa weeyaan qeybay ka tahay marka ha umalayn ida jaa ida jaءat riwaayat zuhri can malik ana zuhri aqalu sinan wa aqalu cilma wa aqalu طabqatan ha umalaynin saas weeyaan وkأbi الqاsم cabd للhi بn أحmed الأزhري min الmتأخiriin أxad shuyuخ الkhaطيb ninkaas sheekh buu khaطيb u yahay rawى can الkhaطيb buuna ka wariyay fi bacdi tasaaniifihi wاlkhaطيbu idaka khaطيbna uu yahay markaas fi cunfuwaani shabaabihi wa طalabihi cunfuwaan macnaha bilowga qofka markuu awooda leeyahay ayaa loo jeeda fi quwati shabaabihi wa cunfuwaan wa طalabihi marka fiiri sheikiisii oo lalahaa cabdullahi bn axmed alazhari ya tanazla axyaana qad yakunu alxaamilu caleyhi tawaaducan sida la sheego lir ninka cilmigiisi m laa yakmulu cilmuhu xataa yarwi can man duunahu wa can man miluhu wa man eh, fawqahu sida loo yiri oo kale in ay tahay aa dhici karta mar waxaa loola jeeda tashjiican lihada aalib adigoo sheikiisi ah oo aad laga yaabay wuxuu hadda adka warinaya aadan ugu baahnayn laa waxaad aragtay cindahu dadaal badan inay ka muuqato tadiiban likhaatirihi ya waxaad leedahay eh, ayaad axaadiid ugu warinaysa marka wax weynay la taasiga ومنها minha an yakuna raawi inuu ahaado weeyaan akbara qadran qadriga macnaha xagga darajada wa min almarwi canhu bian yakuna inuu noqdo raawiga weeyaan xaafidan caaliman wاlmarwiyu canhuna shaykan raawiyan mujarad sheik wa ninkaana caalim xaafid awa marka labadaas waana kala darajo sareeyaan fakamalik fi riwaayati can cabdillahi bni dinaar ir cabdullaahi bni dinaar waa raawi min aruwaat wahuwa hiqat mutafaqun calaa hiqatihi lakin laa yasil ilaa darajat malik malik laysa hiqa faqad inama huwa qudwa wa imaam waxaafid marka cindahu min almiizaan ma laysa cinda cabdillahi bni dinar maca anahu asiga cabdillahi bn dinar aqdamu abaqatan wa aclaa isnaadan laakin min xayثu daraja hadii la yihahdo malik ya manaha maa yaati can malik yuhaq akar ayb waxaa lamid a buu leeya haddana wa axmed bnu xambali wa isxaaq bnu rahwey fi rwa fi riwaayatayhima can cubayd llahi bni muusa ay ka wariyeen axmed bnu xambal isxaaq bnu rahwey fi riwaayat fi riwaayatihima ayaga warintooda can cubaydillah ibni muusa ay ka wariyeen alcabsi saaxibmusnad marka cubaydullah hadda adiga ba lagu fiirso dadka cilmiga laga soo gaaray siday mashhuuriin u yihiin axmed ibn xambal isxaaq ibn rahoy cali ibn almadini raggaasoo dhan caan waay waxaa ka dhigayna waxa weeyaan bima cindahum min alculuum alati ixtaajat ilayhi alumma ila marka cubaydillah ibn musa sheikh faadil musanif lakinahu laa yasil darajata ila axmed wa amhaalihi lakinahu maca dalika huwa aclىa طabqata minhum lanahu mutaqadimu fi ashbaahi lidalika kahiira wa minha an yakuna raawi inuu noqdo wa akbara min alwajhayni jamiica yani waxa weeyaan araawi oo hadda tilmiidka umuuqdo yaa wuxuuba noqday aclىa طabqatan wa ayda akbaru qadran labadiiu isku darsaday marka nin mutaqadim ah oona ka ka wanaagsan yaa nin ka hooseeya ka wariyey wa aclaa minhu aqalu minhu darajatan wa isnaadan mithaalkeedi ka riwaayati kahiiri min alculamaai walxufaadi an asxaabihim ku mithaaliyo muxadithiinta dadkan kale mutaahiriinta markii lasoo gaaro dadkii ayaga la dhaqmeen unbaa yaqaanan maala hadda hadii lagu mithaaliyo riwaayat bukhaari can tirmidi wa hada kahiir <clears throat> waa xasilay maca an الbukhaari huwa shayku tirmidi atirmidi almuktas bihi xataa kutub dhan asiga asiladiisa uu ka alifay lakin maca dalika albukhaari wahuwa aclى طabqata wa aclى qadra min atirmidi faqad rawaahu can tirmidi marka taas oo kale lagu yaa ka wanaagsan kacabdilgani alxaafid fi riwaayati can maxamed bn suuri bn cali assuuri wa ka riwaayati abi bakrin albarqani abulburqani can اkhatiib wa ka riwaayati اlkhatiibi can abi nasrin ibni makula wa nadaa'iru dalik kahiira marka musanifka waxaa lagu dhihi kara waa lagu ictiraadi karaa hal shay oo waxaa la dhihi karaa hadda yani burqani markii khatiib loo fiiriyo aclaa isnaadan waayaha waa ka waa waa ka zaman horeya laakiin hadda waxaan ku dhex jirnaa fan qeybtii ahayd annahu aclaa minhu jamiican qadran wa wa sanadan laga yaabay markuu burqani markuu khatiib burqani ka warinayo khatiib sagiir an alburqani kaana aclaa qadran lakin bacda an ishtamala alkhatiibu bihadihi اlculuum laa laa yalzam inuu burhaani weligiisba ka horeeyo ka qadar sareeyo ma la dhihi karo haddii loo fiiriyo bictibaari aakhiri maa taxasala alkhatiib waxay lamidina waa lamid abu nasr ibn makula oo dhan raggaas bictibaari aakhiriim haddii loo fiiriyo lama dhihi karo shuyuukhdoodii aclaa qadran lama dhihi karo waxaa laga yaabaa tilmiidkii anahu taxasala min alculuum maa yajcaluhu yafuuqu calaa shaykhihi marka taas ilaaqan maa taxkiim weyn ay u baahan tahay markaasu wayandariju taxta hada الnawci ma yudkaru min riwaayati الصaxaabi can الtaabici ka riwaayati اlcabaadilati wagayrihi min aلصaxaabati can kacbin alaxbaar wayandariju waxaa galaya taxta hada naw noocan hoostiisa maa yudkaru wixii la sheego dhan oo min riwaayati صaxaabi صaxaabiga warintiisa can itaabici uu ka wariyey marka waxay noqonaysa saxaabigii oo aclىa sanadan wa aclىa qadran inuu ka wariyo man huwa dunahu fiihima waa mithaal tamaam markaasuu ku mithaali ka riwaayat alcabaadila wagayrihi min aلصaxaaba kan kacb اlaxbaar maadaama kacb uu taabici yahay lakin kaana cindahu culuum min atawraat min طabiicati اlxaal qof qariib hadduu ku yimaado dal kale uu ka yimaado waxaad weydiinay dhaqankan dadkaas waxay yihiin xaalaadkooda famaa baaluka ninkaan hadduu min diin yahuudka soo wareegtay muslimiintana marka ay rabaan inay ogaadaan dhaqanka yahuudda iyo sida ilaahay uu ka sheegay inay muxarifiina alkutub ay yihiin marka wax badan laysa liannahum yaakuduuna alcilma canhu laakin min baabi xadisuu can bani israa'iila walaa xaraj marka cabdullaahi bni cabaas cabdullaahi bni camr bni caas ragga lagu yaqiinay waayo walidalika waxaa la yidhaahdaa صaxaabiga haddii qowl laga soo wareejiyo oo laga soo wariyo mima laa majaala fihi lilijtihaad waa la fiirinaya in kaana miman curifa can اlakdi can bani israail laga qaadan maayo qowlkaas ka cabdillahi bni camr bni caas oo kale waa waa ku badan yaha la yihi liannahu wax badan oo min kutub bani israail intuu qaatay buu akrinaya ninkaas axaadiisi nebigana asaa ugu wari badnaa haddana culum اlawaliin inuu wax ka ogaado marka axyaana yuxadiث الnaas bima laa majaal اجtihaadi fiih laysa لأnnahu samica can الnabi sal اله alيه wasalam wainama hu min jumlati ma qara'ahu fi kutub bani israail sidaasa ayaa lagu ogyahay marka noocan saasay gelaysaa bui wakadalika riwaayat الtaabici can taabici الtaabici kama qadamnaahu min riwaayat الzuhri wاlanصaari can malik riwaayat الtaabici oo zuhri iyo yaxya bni ansaar can taabici taabici oo maalig ah ay ka wariyeen wuxuu ri ka camr bni shucayb ibni moxamed ibni cabdillaahi ibni camr ibni caas lam yakun min ataabiciina bu ri wa rawaa canhu akharu min cishriina nafsan min ataabiciina jamacahum cabdilgani ibnu saciid alxaafid fi kutayibin lahu marka laba musanifka hadda laba qadiyo sheegay labadii qadiyana waa lagu haysta marka ugu horeysa waxau ri mithaal ahaan camr ibn shucayb ibn maxamed ibn cabdillahi ibn camr lam yakun min atacliim hadi walaspas camr ibn shucayb eh, rawaa can majmuuca qaliila min asaxaaba ninkii waxaa uga filan xataa tahbuta lahu taabiciya inuu hal nin kala kulmo uga filan marka amhilo badan baa la sheegay oo ay kamid tahay zaynab bint abi salama rabibat الnabiy wa rubayc bn mucawid wax badan inuu eh, ka wariyey marka qawluhu lam yakun camr bnu shucayb min ataabiciin eh, war baa kasoo noqday taas wa rawaa canhu aktaru min cishriina nafsan ri labaatan wax ka badanaa ka wari min ataabiciinna aydana waxbaa ku jira liannahu ninkan uu wax kasoo qaatay cabdilgani bnu saciid wuxuu tiriyey akar min sabciina shaksan inay camr bn shucayb ay ka wariyeen min ataabiciina marka fiiri nin ay sabciin min ataabiciin ka wariyey lama yihah akar min cishriin lama yihahdo laakin marka tira akar min sitiin marka tiraha oo waa wax ka warina sabciin ay yihiin saxwa oo marka laakin sabciin hadday yihiin wax ka wariya akar min cishriin ninki muxuu tasawri karaa hamsa cishriin halaatiin aad ka warisay marka cibaarada fiiha qushuuc in sidii asiga ou sheegay liila akar min sabciina shaksan aad ka warisay ninka hadda kitaabka ka qoray cabdilgani bni saciid in siduu asiga yiri la yihahdo in cadadkii uu sheegay cadad u dhow in la sheego markaa layihaha akar la yidhaha markaa haddii ninkan halaatha wa sitiin ay ka wariyeen waxaa ku banaan in tira min sitiin oo marka akarti waxay ku rumeyneysaa halaathadii ka hartay laakiin inaad cishriin ka cabirtid wlbaaqi akar min eh, min hamsiin sax ma ah ayb khulaasat lqowl camr bnu shacayb hadday sugnaato inuu taabici yahay inay taabiciin kale ka wariyaan wax oo markaa oo iltifaat oo lafti linadar ma ah gaayatu maa fi lamri qad yakunu bacduhum aclaa abaqatan inay ku yimaadiinaa dhici karto <clears throat> ayb camr bnu shacayb baab baab lxasan haddaad timaadid asigaas abahz bn xakiim can abi can jadihi waxa weya markii xasanka la miithaalinayo camr bnu shacayb laysa cindahu min alquwati wاdabti ma yarfac xadiiثahu ilى الصaxiix walaysa cindahu ayضa min su xifdi ma yunazilhu ilى ضaciif marka wasadka weli waxay yihahdaan aclى anwaac اxasan camr bn shacayb can abihi can jadihi qarأtu bkط الxaafظ abi mحamedi الطbsي في تkريiجi lah qاla cمr بن شhuعayb laysa bتاabiciyi وqad rawىa canhu nayf وسبcuuna rajula min التاabiciin waa iskeeneen cabdالغني hadalkii laga soo wariyey oo kitaabkiisa ku sheegay ninkan wuxuu sheegay dad badana ka wariyeen min التاabiciin lakin laysa min التاabiciin taasaa laisku haystaa waqarأtu bkط اxaafid abi mحamed abilfadl waa l kunyadiisa صaxiixa ah sida uu craaqi sheegay aلطabsi nisba ilaa طabsa bayna naysabur sida uu sheegay iyo asbihan dhulkan waxa weeyaan eran dhinaceeda iyo afghanistan meelaha iska galaan wa طabsi bfatxi الطاء wاlba fii takriijin lahu wuxuu sheegay qaala wuxuu yihi camr bnu shucayb laysa bitaabiciyin waa talkaan hadalkan waa kasoo jawaabay waqad rawaa canhu nayifun wa sabcuuna rajula min ataabiciin ayb annawc athani walarbacuuna macrifat lmudabaji mudabaji nooca oo laba iyo afartanaad waxaa weeyaan mudabaj in la garto waxaa la yihi mudabaj ima anahu maakudu min adabja wa huwa tazyiin wataxsiin waxayna saas ku noqotay laba nin oo xaafideyn ah inay wax iska wariyaan nooc min aturfa wanukta ku jirta marka waa shay oo tashtaaq ilayhi nufuus sida shayga jamiilka aba ay aragga uu ku raaxaysanayo haddaad banaanka ubaxdo zuhuur aada aragtid aada u qurxaan caleyma fiican biyo ay hoos socdaan waxa weeyaan waa tartaax liru'yati hada shay almandarka waxa weeyaan uu fiican yahay ayib marka an yaأtiya alqarin yarwi can اlqarin wahada athani yarwi can الthani ayda tatma-inu ilayhi nafsu tashtaf watashtaaqu lahu nufuus saas oo kale qole waxay leeyihin maya mudabaj waxaa laga keenay min dibaajatay roti labada dhafoor weyaan meeshaas iyo meeshaan labadan waa isu egyihiin haddayna qofka musiibo kale ku dhicin labadiisa dhafoor lakalama saari karo <clears throat> aqraankana saas waayo kownu alqariin yarwi can alqariin laba isku darajo ahay noqdeen min kuli lwujuh liannahu law rawaa axaduhuma can ilaakar walaakar lam yarwi canhu ninkan kan waa laga daraji sarayla lan hada bidalika yakunu shayka lahu kana tilmiidow noqona waa laga daraji saraylahay lakin hadda way wada sineen min kuli lwujuh ay ka sineen sidaasna waa laga keenay baa ayb wamaa cadaahu saas maa idin qoran min riwaayati اlaqrani bacdihim can bacdin wamaa cadaahu hadda kii aan soo sheegnay oo ahaa riwaayat lkabiir can sagiir buu ahay wamaa cadaahu waxaas wixii kasoo haro riwaayat alaqraani bacduhum can bacdin iyuu u baab yahay macrifat annawc athani walarbacuun macrifat lmudabaj iyo wamaa cadaahu oo min riwaayat alaqraani bacduhum can bacdin mudabajkii in lagu cadfo wamaa cadaahudaas waxaa weyaan fiihi nadar jiddan liannahu ashay laa yucdafu calaa nafsihi ayb waan firinayna wuxuu yihahda wahm اlmutaqaaribuuna fi الsini wاlisnaadi mudabaj waxaa la yihahdaa almutaqaaribuuna fi الsini dad oo cumrigooda isku dhow yahay sida hadda adinka aada wada tihiin ninka ugu badan ninkan kan laba sano dheeryahay hal sano ka dheeryahay saddex sano kul isku dabaqaad isugu dhowdihin waxaa la yihahdaa sini waay isnaadkana waxa weeyaan an yakuna shuyuuka hada rajul hum shuyuuka hada اlinsaan ilan maala magaaladii bakraa laisla jooga labadii arday waxbay isla wada dalbeen ashuyuuk aladiina akaduu mucdamuhum hum anfusuhum qad yaziidu bacduhum calى hada bibacdi shuyuuk walaakaru bilcagsi qad yaxdif lakin caamat shuyuuk way isku wada mid bay yihiin laakin waxaa la yihahdaa mudabaj looma looma shardiyo kulu dalika looma shardiyo mudabaj waxa weeyaan siniga unbaa loo shardiya lakin isnaadka u shardi ma aha warubama اktafa alxaakimu abu cabdillaahi fiihi bالtaqaarubi fi اlisnaad wain lam yuujad الtaqaarubu fi الsini xataa siniga waa laisku haysta warubama اktafa alxaakimu inuu ku kaaftoomaa dhici karta abu cabdillahi saaxib اlmustadrak fi fi hada الnowc bالtaqaarubi fi اlisnaad inay isku shuyuuk yihiin wain lam yuujad ba aan la helin ataqaarubu fi sin waxaa taas ku timaadaa nina waxa weya an yatlubu اlcilma wahwa sakiir jida nina waxa weya an yatlub اlcilma cumru arbacuuna sana kasoo qaado nina toban iyo shan sana cilmiga dalabkiisa ku bilaaba nina thalaathiin ku bilaabay labadaas isku shuyuukay noqonay lakin lannahu waqti alab akabiir saadafa waqti alab asagir isku shuyuukay noqonaya laakin sinigii faariq weyn yaa udhexayn karto taa way ku timaadaan wاlcagsu bilcagsi isnaadka wa akar wa akar in in in siniga kumid noqdaan isnaadkana ay ku kala fogaadaan shay طabiici ah oo waa maxay ninkii asigoo sagiir ee cilmiga bilaabay mashaaikh waaweyn u helay nin kale oo asiga la sini ahay baa taahara طalabhu lilcilmi taas waxaa ka laazimayso inuusan haleelin ninkan kuda-a raggoo wax ka wariyey inuusan zamankoodii gaarin ay dhinteen ayaga dhan oo asiga sheikh u noqdo shay abiici ah waa taas ayib markaasuu wuxuu uri iclam ana riwaayat alqariini can alqariini tanqasimu buuri qariin qariin aslan waxa weeyaan qofka qofka la xariiro waxaa l azawja qariinu zawjiha baa la yihahda liannu daaima way la joogtaa ninka mu'minka a ah qariin buu leeyahay ma min axadin ilaa walahu qariin min aljini marka qariinkaas waxa weeyaan hadduu nin fiicanoo muslima yahayna yuciinaka cala alkhayr hadduu nin shaytaan oo kaafir yahayna waxa weeyaan yutcibuka fa bi'sa alqariin baa ilaahay ku magacaabay nabigu waxaa layihi ma min axadin ila minkum ilaa walahu qariin xataa anta ya rasuul lah markaasuu yihi lakin allaha caananii caleyh faaslama qariinkiigi aniga waa islaamay buri laakin kuwiina lama ogo marka ninka waa inuu mudaafaca galaa waxaa weya nin kula jiro qariin fi kuli layla wa kuli nahaar wa kuli khatawaatika hadduu nin xun yahay yani tasawur nooc min aljihaad ay ubaahan tahay naftaada ina shayطaana lakum caduw faاtakiduuhu caduwa inamaa yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi الsaciir wax sahlan ma ah nin saas xarbi loogula jiro inuu hurdo dheer gara ma ah fa minhaa waxaa kamid ah almudabaju wahuwa an yarwiya alqariinaani kulu waaxidi minhuma can اlآakar waa war cadwa laba nin oo qariin ah manaa laba saaxibo isla socota cilmigay wada dalbeen haddana ayayaa isku soo noqdeen hada rawaa can hada wahada rawaa can hada taxasaluu cala lculum min shuyuuk liannahuma kaana qariinayn fi waqti طalb markay cilmigii soo dhamaysteen haddana nin kastaba maa zaada axaduhuma cala alaakhiri haddana iska wariyeen mithaaluhu fi صaxaaba waxaa kamidi bu uri caaisha wa abu hurayra rawaa kulu waaxidi minhuma can اlaakhari saxaabada mithaal ahaan u soo qaatay lianna haulaai min almuksiriin lianna min طabiicati اlxaal laysat cinda caaisha kulu xadiiثin yarwihi abu hurayra walaysa cinda abi hurayra kulu xadiiثin tarwi tarwihi caaisha marka inay isu baahdaan oo axaadiidta isaga baahdaan shay abiici ah mucdamu saxaaba waxaa weeyaan sidaan cabdullaahi ibnu cabaas iyo sikaari saxaaba iskaba dhaafmo kuwaas mucdamu riwaayaatihim can kibaari saxaaba weyaan wa fi taabiciina waxaa kamid ah riwaayat zuhri can cumar bn cabdilcaziz wa riwaayat cumar can dadkii ugu khayr badnaa oo khaliifa islaamiya bi hadihi lmakaana muslimiinta cumar bn cabdilcaziz nin ka fiican oo sooma marin ilaa yowmina haada marka wuxuu ahay kaana yujaalis dadkii asxaabu nafciyaat walmasaalix oo dhan meesha waa ay ka baxeen shucaro waaweyn baa imaanaysa nin kastaba kaana yuzayin qasiida markii loo yimaado raggii ka horreeyey khulafadii asiga ka horreeyey markii loo yimaado labadoo beyt lagu amaano beytu maalmuslimiina niskiisaan in shaacir la siina xoolihii waa bax walaysa min xaqi alkhaliifa an yucطiya alamwaali liman yamdaxuhu wayahbuhu liman yashaa hadii dawaabit baa jirta xoolahan dad muslimiina xaqooda kuleey shucaradii mutanabi majmuucadoodu maxay lahaan jireen xoola aan la koobi karin yujahiz qasida mucayana wayati marka cumar bn cabdillah aswi wax shaacir oo iisoo geli kara malago ma ii imaan kara nin culama hadduu yimaado ahlan wasahlan hadduu yimaadane culamadii hore waxa weyaan xoolo la siin jiray si lagu rishweeyo hadduu ninka u noqdo min bilaat alculaa alumaraa daa'iman cilmigiis waa baabey jiray kaana yunaaqishum cumar bn cabdilcaziz fi lcilm wاriwaayaat wاlaxaadiid wاnnusuus fayastafiidu kulu minhum alaakhar fakanuu yuqbiluuna calayhi laa طلبا bma cindahu bal طلبا lilcilm اladي cindahu hada huwa alwaqع ayb riwaayة الزهري عن cmر بن عaزيز cmر بن عaزيز min xasanaatihi twفiq min الlahi taعalى huwa أول man amr bitadwiini sunati النabi sal الlه عليه wasalam haddii qarnigaas dib ugu dhici lahayd sunada wax badan oo khalal aha ka imaan kari laha lakin bxamd الlahi taعalى anahu jaءa twfiq min allahi lcmr an amarahu bالtadwiin haddii nin kaloo min khulafaaءi bani umaya miman sabqahu aw taأkar hadduu amriga ninka qaadan lahay lama arki lakin lima lahu min qabuli cinda اlculamaa ma an amara bitadwiin الsuna xatى baadaruu btanfidi amrihi waqad maata qabla an yunafad اlamr wاlculamaء lam yatawaqafuu lana hada imtithaala lamri khaliifati lahu calayhim طaaca wفي أتباع التاaبعيn waxaa kamid rواaية مالك عن الأوزاaعي وrواaية الأوزاaعي عن مالك laba imاam oo mid kastaba cilmiga iyo فقiga أوزاaعي min أئmة الفقه المتبوعيna shami weeyaan meeshaas nin macruuf oo loo yaqaano imaamu ahli sham bayrut i dhulkaasoo ku noolaan jira wa fi atbaaci atbaaci na waxaa kamid ah riwaayatu amed axmeda ibni xambali can cali bn madini wa riwaayatu caliyin can axmed raggaas oo wax iska warinaya waa rag waaweyn waay saasay ku timaadaan waxaa ka dhiga noocan inuu maqsuud noqdo fiiri zuhri cumar malik awsaaci axmed can cali bn madini waxa weyaan rag طabaqat اlculya fi اlxadiidi wاlcilmi wاdaraja weeyaan marka dadka culamada si gooni ahay ictibaar u siiya وذkر الحاkم في hda رواaية أحمد بن حنبل عن عبدالرزاق الصنعاني ورواaية عبدالرزاق عن أحمد walaysa hda بmrضin bu wuxuu ka tiri bu ri xاakم qeybkan أحمد بن حنبل لأنه أحمد بن حنبل iyo عبدالرزاق qarinaani lama dhihi karo لأنه عبدالرزاق متqdim hada laba boqol iyo ko iyo tobankii uba dhintay cabdirazaq macruuf waay axmed ibni xambalna laba boqol iyo waaxid iyo arbaciin meeqa sanaa udhexeyso marka dadkaas lama dhihi karo qariinaani ma aha bal cabdirazaq shaykun liaxmed marka waxay noqonaysaa hadday dhacda xataa oo habat riwaayat cabdirazaq min riwaayat alakaabir can asaabir laakin qariin ma gelayso sidaasaa loogu diiday wa minhaa waxaa kamida hayru mudabaji whw an yarwi axad اlqarinayn can اlآakari walaa yarwi اlآakaru canhu fi ma naclam macnaha wuxuu iri haddii cagsi dhacdo idaa rawaa axaduhum kul minhuma can اlآakari waxaa laleeyahy mudabaj lakin idaa rawaa axaduhuma can اlآakari wahmaa qarinaan walaysa cindana ma yuhbit an athani qad rawaa can اlأwl nooc kale waay waa kana marka wuxuu ku mihaali mihaalu riwaayati sulayman taymi sulayman ibn muctamir can miscar ibni kadam albahili waay wahumaa qarinaani buri sulayman taymi rawa can miscar walaa naclamu man ogin limascar mascar waxaa weyaan min abaqati shucba riwaayatun uma naqaana can taymi uu ka wariyo musanifku waa lagu qabsado waxaa la yihi wa cindana wahuwa qad sadaqa walaa naclamu u iri markaa qofka hadduu calaa bixasabi maa cindahu min cilmin uka ka hadlo cid ku qabsan karta ma laha liannahu waxa weyaan raxima allahu man waqifa cinda maa calima laakin fi lxaqiiqa culima ana miscaran aydan rawaahu can sulayman taymi marka wuxuu soo gelayaa riwaayat lqariineyni buu soo gelaya waxaa ka fiicneed baa layihi in lagu mihaaliyo sida uu sheegay alciraaqi riwaayatu zaa-ida ibn qudama can zuhayr ibni mucaawiya oo kale oo markaas zaa-ida zuhayr wuu ka wariyey walaysa lizuhayr riwaaya can zakariya intaas lagu mithaaliyo mithaal saliim min alictiraaf kaasaa la arkaa lakin qaacidada waa laisku waafaqsan yahay walidalika amhaalun kathiira waxay ahayd marka amhaalshi ay badan tahay in mithaal oon lagugu ictiraabi karin inaad ku dadaashid lakin bashar daaئma mcaraduuna lilkhaطأ low ninka mutaqadimka ah yaftax اlbaab watakun caleyh muaakadaat akthar wayaأti اlmutaأkhir wayukamil ma cinda اlآakar in ninkii hore wuxuu ku gafi aada sawaab yeeshid maa fi ay mushkila laakin waxaa ugu xun adigoo mutaahir ah wata'kud cala mutaqadim bibacdi lmulaaxadaat wayakunu mutaqadim cala sawaab adigana aada mutaahir tahay taas ceeb waa laa yuktafaru laka liannahu maxaa kugu ximbaara waxdan yaqiin u ahay inaad ka hadashid oo tacaqubtid waa waa foolxun tahay ayb النوع الثالث والأربعون معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة fiiri hadda kuwaan ayagaa wax iska wariyeen ma ah laakiin dad isla dhashay axaadiitan wada wariyeen magacyaalkooda hadhow in lasku waxaa laga yaabaa in magacii la tuura ibnu fulan in la wada yihahdo ibnu saciid oo laba nin ou dhalay oy labadoodii min ruwaat alxadiid kamid yihiin iskuna dabaqo waay leannahu awlaadu ikhwa isku shuyuuk bay u dhow yihiin khaladka meeshaas oo ka imaanaya marka sidaasaa keentay in lagugu baraarujiyo kutubta laga alifayna ee lagu sheego markaasuu ri wadalika ixdaa macaarif ahli lxadiid hadda fiiri funuuntan hadda lasoo garay laa yأti mxadith wala laa yأti mfasir walaa faqih walaa usuli walaa taarikhi cilmigan cilmi xifdi u baahan wa ninki inuu yihaahdo alkwa min aruwaat inuu fariisto uu kitaab ka qoro kutub oo maktabad loo laabana o la raadinama waa nin xaafida yastadkir markaasuu le anas ibn malik maxaa la intaas xadiid ma wariyeen marka waa qoranaya nin korka wax ka hayaa loo baahanya walidalika hadda khilaaf kale ma imaanayo laa tasmac usuuliyiin wala lfuqahaa walaa ay shay wadalika ixdaa macaarif alxadiid almufradati lagu keli yeelay bitasniif sanafa fiiha waxaa ku sanifay caliy bnu lmadini yaa wax ka qoray iyo abu cabdiraxman annasawi aw annasaa waa isku mid le waa abulcabaas asaraaj waaa iyo waqayruhu muslima kamid eh. muslim ibn اxajaaj kitub alkwa walakhawaat haddaad aragtid waxaa weeyaan shay jaamid ah waa kutubtaas waxaa le fulan rawa alxadiid wa minman rawaa min ikhwatihi fulan fulan fulan fulan marka ima an taxfad wa ima an tatruk wax kaloo aad qaban kartid ma jirto waa mas'ala takdac liquwat الذakira kor inaad wax ka xifdi kartid famin amila famin amhilaة اأkhaweyni min الصaxaabati waxaa kamide cabdالlahi bn mascuud wa cutbaة bn mascuud huma akhawaani mid kastana xadiidku nabiga ka wariyey marka hadhowta ibnu mascuud hadii la yihaahdo idaa udliqa fahuwa cabdullah laakin hadhow haduu tiraa cutbat ibnu mascuud haddaad maqasho xadiidka warina ruuxaan ama khata iyo cabdillahi bn mascuud loola jeeda hasku dhihin bimacnaa ana cutba ayna lahu riwaaya ayb wazayd bnu thaabitin wa yaziid bnu thaabit aydana waa laba ansaari wa huma akhawaani lakin almashhuur fi riwaaya huwa zayd ibnu thaabit camr bn اlcaas wa hishaam bn اlcaas ibni wail sahmi labadoodii akhawaani weeyaan lakin almashhuur bالriwaayة cmr bn اlcaas ayb waxaa lamid cmar bn khطaab wa zayd ibn اlkhطaab iyagana waa lamid sida nawowi uu ka bilaabayba kitaabkiisa taqriib markuu kuwaan sheegay mع أنه يمشي على طريقة بن صلاح لكنه دائما يحاول أن يحذف كثيرا وأن يذكر ما متفق عليه لأنه استفاد من الملاحظات التي أبديت على كتاب ابن صلاح فلذلك ينبغي أن يراجع الجميع حتى تخلص إلى النتيجة الصحيحة ومن التابعين waxaa kamid cمر بن شرحبيل أبو ميسرة وأخوه أرقب بن شرحبيل كلاahma min أفاضل أصحاaب بن مسعوud taaبعين wa طيب wxuu ri huzayl بن شرحبيل وأرقب بن شرحبيل أخوانi آkخراni min أصحاaب بن مسعوud أيضا waxaa lagu haystaa ibnu salax waxaa laleeyahay eh, huzayl ibnu sharaxbiil huwa arqam ibnu sharaxbiil wa arqam almadkuur huna huwa alarqam alawal walidalika laysa libni mascuud ila arqam ibnu sharaxbiil waa camr ibnu sharaxbiil sidaasaa saxiix ay ku tahay buri eh, dadkii ka dambeeyay ibnu salax tacaqubeen ومن أمثلة ثلاثة الإخوة waxaa kamid سهل وعباd وعثمان بن حنayf sahl bnu xunayf cabaad bnu xunayf cuثmaan ikhwatun halaahatun waa saddex walaal waxaa kamid a camr bnu shucayb wa cumar wa shucayb banu shucayb fiiri markaan camrun ibnu shucayb iyo wa cumar iyo wa shucayb camar iyo cumar waa farq weyna udhaxeeya nutqan wa kitaabatan labadaba marka laakin waxa gariiba asigoo aabihi ou shucayb yahay yaa min abnaa'ihi waxaa kamide shucayb shucayb ibnu shucayb ay noqonaysaa marka waa jirtaa maxamed ibn maxamed ibn maxamed hazali aba kamid e. ilaa dhowri waxaa la arkay afar ilaa shan waa la arkay ayib marka camr bnu shucayb wa cumar wa shucayb banu shucayb ibn moxamed ibn cabdillahi bn camr bn caas ikhwatun halaatha kulligood waa wax wariyeen lakin almashhuur huwa camr bnu shucayb haddaan soo dhaafay wmin w min amhilat اlarbaca waxaa kamid suhayl bnu abi صaalixin aلsamaan الzayaat wa ikhwatuhu a kamid cabdullahi aladi yuqaalu lahu wakhwatuhu cabdullaahi wakhwatuhu akhwadii kuu sheega cabdullahi aladi yuqaalu lahu cabaad wa muxamed wa saalix intaasoo ah marka mid kasta waxa weeyaan cabaad bn abi saalix muxamed bni saalix saalix bn abi saalix saasay noqonay lakin alashhar minhuma huwa suhayl ibn abi saalix kuwa kale in la maqlo waaba yar tahay w min أmhilaة الخمسة ma narwihi can الxاakم abi cabdالlahi qala samictu abا عaliyi الxuseyn bn عalي الxاafظ غayra maraة yaqul aadم bn cuyayna وcmraan bn cuyayna ومحamed bn cuyayna وسfyaan bn cuyayna وإbrahim bn cuyayna xudithuu can aakhirihi yani dhammaantood waa laga wada wariye xadiid waa lakin almashhuura huwa sufyaan ibnu cuyayna hadda xaakim baa intaas sheegay waa soo dhaweeyey dadkii ka dambeeyey min baynihim alciraaqi waxaa layihi banu cuyayna shan maa toban weeyaan laakiin tobankoodii axaadiis ma laga wada wariyey sida hadda uu dhigay ciraaqi naca wain kaana sufyaan ibnu cuyeyna ashhar sufyaan ibnu cuyeyna min min shuyuukhi eh, shaafici marka toban waa waa layihi ayagaas markaasu alciraaqi tobankoodii waa kuu tiri wuxuu ri haulaai hum lmashhuuruuna min awlaadi cuyayna wailaa faqad dakara gayru waaxidi anahum cashara minhum cabdulgani ibnu saruuraa ka bilaabay markaasuu tiri raggoodii dhan taarikh bukhaari raga ugu jira wa mithaalu sitati waxaa kamidi awlaadu siriin sitatun taabiciyuuna yani waxa weeyaan sita oo taabiciin kulligood min banu min bani sirin wa hu moxamed wa anas wa yaxya wa macbad wa xafsa wa karima dakarahum haakada abu cabdiraxman annasaa-i wa naqaltuhu min kitaabihi bikhaطi daara qudni fima axsabu bur nasawi u yihahda ibn salax ayb أwلاad السيrين نفس الشhيء انظروا مصنفk wxuu ri intaasuu ka sheegay وqad اعتirضa عlى المصنف بأنهم cشhرة toban kala ay ahaayeen وأkثrهم abnaa inay yihiin hada bitawfiiq illahi tacaala ummadaas waktigaas bidaa-iga ahayd oon ricaaya saxiixa aana haysanin asaas wax u dhalaysa hadda casrigan waxaa lagu leeyahy maya maya ilmaa badan lama dhali karo labo ka xagga khalaas jaahiliyadii baa dib dadka uu soo dhaabatay wuxuu nin wuxuu ku badigood hadda weli mujtamacaatkeenna xoogaa iska danbeysa waaba roonnahay dadkaan hadda markaa weelisa abaqa alculya fi lmujtamacaat waxay kuleeyihiin laba caruurka xagga min ayn ajib lahu risqiga kaanahu asigoo biyadihi ay tahay ilaahina wacowri waamur ahlaka bisalaati wastabir calayha laa nas'aluka risqan naxnu narzuquka yani waxa weyaan ilaahay baa ku dhahay naxnu qadiim waa lente nagu keenaya waa nooc min almusaadama linusuus waxyaala aan lagu shaqa jaaminaa jirto ayb haakada dakara ma abu cabdiraحman nasawi wanaqltu min kitaabihi bikadi daara qudni fima axsab yani kitaabkiisii uu nasaa-i qoray yaa ka soo guuriyey laakiin asiga hadkiisa kama guurina kitaabkaas daara soo istinsaaqsaday alkitaab liman lلنasaaئي wاladي khaططhu الdaara qudni وبن صلاح نqlh min خط daara qudni عن النasائي saas وruوya ذلika أيضا عن يحyى بن معين وhkذا ذkrhm الحاkم في kitاabه المعرفة lakin ذakra فيma narwihi min taarikihi taarikhdiisa taarikh الحاakم بإsناadina عnه أنhu samca abا عalي الحاaفظ ydkr bني sيrيn asoo sheegay reer bani hamsatan yadkuru bani siriin hamsata ikhwatin oo waa maxay moxamed ibn siriin wa akbaruhum macbad ibn siriin wa yaxya ibn siriin wa khaalid ibn siriin wa anas ibn siriin wa asqaruhum xafsa bint siriin bimacnaa eh, naqligan dambe iyo kii hore waa iskhilaafeen bimacnaa anahu dukira fi thani maa lam yudkar fi lwal mathala hadda fiiri kan dambe khaalid ibn siriina ku jiro shantii hore hadda laga soo sheegay khaalid mathalan kuma jirin marka wuxuu haddii la yidhaha shan keligooda ahaayeen marka wahmi baa dhici kari lahay laakiin hadday caddaato inay toban ahaayeen marka laysa bibaciid ana bacda alxufaad yadkuruuna kamsa min alcashara wa haulaa yadkuruuna kamsa min alcashara walaysa bidaruura an yatafiqa fi nafsi nawciya taasay ku imaan kartaa ayib qلت وqd ruوya عن محمد عن يحيى عن أنس عن أنس بن مالك أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qاaل لbyka حقا تcبدا ورقا inuu yihi baa laga wariyay وqad ruوya xadيiثaba lagu wariyay عن محمد ay بن سيrين عن يحيى ay بن سيrين عن أنس ay بن سيrين عن أنس بن مالك أنa رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم qاal inu لbyka ilah waan ku أجيibay حقا حقا بمعنaa si sugan tacabudan aan kuga ajiibay adoonnimo aan ku adoon ah iyo wariqan adoonnimo wa ayib marka waxay noqotay wuxuu ri hadi qariibatun waa shay waa shay qariibe caayaa biha bacduhum qaarkood ay isku xujeeyeen af soomaaligaad rabta u baxso waxaa la yihahda caaliya fi lqawaamiis alqaa caleyh kalaama laa yufham annaga markay oo luqsiga wax layidhahyo u dhow dahay ama diinleysi ama guugaaleysi y u dhow dahay macnaha qofkii wuxuu aada ujeedid eh, inuu si toos u keeni karin oo lagu oo lagu xijay tamaalida marka waxaa leis yihahda ay halaathatu ikhwatin saddex walaa rawaa bacdu ma bacdi ma taqaanaa lagu leeyahy badanaa qofki inuusan soo dhufo karin yay u dhow dahay marka waa nooc sidaa u dhow ayib wuxuu ri wamithaalu sabcati waxa weeyaan annucmaan ibnu muqarin iyo wa ikhwatuhu sabca oo walaalo ah oo waxna isla wariyeen markaasuu ri nucmaan ibnu muqarin wa ikhwatuhu marka ikhwadii maxayn macqil wacaqiil wa suweyd wa sinaan wa cabdiraxmaan wa saabicun lam yusama lana banuu mqarin kulhm banuu mqarin mqirin mqarinin banuu mqarinin mqarin banuu mqarin waay kulhm macnaha banuu mqarin intaasay ku dhamaatay wاlmuzaniyunana sabcatu ikhwati weeyaan haajaruu waصaxibuu rasuul الlahi sal اlه alيه wasalam walam yushaarikum fi ma dakarahu bnu cabdilbari wajamacat في hadihi الmkrmة siwaahم في hadihi الmakruma siwaahم waxaa la yihi wlmuزy wlmuzaniyinuuna qoladaas muzani jamciisa waay sabcaةu ikhwati inay todoba yihiin gariib ma ah laakin haajaruu wasaxibuu rasuul الlahi inay kulligood muhaajiriin yihiin waa manqaba ama fadiila oo siduu ibn cabdilbari uu sheegay wax la wadaagsada aysan jirin kan hore uu musanifku yiriyey wasaabicun lam yuslana lam yusama lana uu yihi ciraaqi wuxuu ri bal sumiya lana asaabic wathaamin wataasic meesha hadda uu yihi mithaalu sabca in la yihahdo mithaalu tisca in la yihahbay ahayd reer bani muqarin meesha toddoba ka tiriya sagaal weeyaan ayb qoladaa kale naftigooda oo musanifku yihi waa todoba muhaajiriin lam yushaariku fiiha axad nafsa shay haddana waa lagu qabsaday rag badan baa laga helay oo ayaga lamid ayb markaasuu uri wlmuzaniy muzaniyuna muzaniyuna muzaniyuna muzaniyuuna waa muzaniyuuna muzani jamc saalimka dhigi kaliya sabcatu khwatin weeyaan haajaruu wasaxibuu rasuul lahi sal اla alيه wasalam walam yushaarikum fima dakarahu bn cabdilbari wa jamacat fi hadihi lmakruma siwaahum ibnu cabdilbari siday sheegeen marka ibnu salax laguma qabsan karo haddii la arko dad la wadaas asiga wuxuu ri ibnu cabdilbari iyo dad kalaa sidaas sheegay marka waxa weeyaan uhdadii wuu iska wareejiyey waqad qiila inahum shahiduu lkhandaqa kulahum kulluhum shahiduu alkhandaqa kulluhum kulluhum taas tawkiid oo shahiduu waawgeeda wa waqad yaqacu fi likhwati ma fihi khilaafu fi miqdaari cadadihim waxaan soo sheegnay cadadkooda waa la isku khilaafi karaa buri aniga maala meesha anshaan ka sheegay haddii la tatabuca lix todoba waa la heli karaa buri marka taas bimathaabati ictidaar lima qad yaqacu lahu min awhaam waay waqad yaqacu inuu dhaca la arka fi likhwati dadkii walaalahay maa fiihi khilaafun wax khilaaf uu ku jiro fi miqdaadi miqdaari cadadihi cadadka aan sheegnay in nagula qabsado waa meesha shan ka sheegnay afar ay noqoto meesha shan uu ka sheeganay lix ay noqoto waa dhici kartaa buri marka waa war wanaagsan hadalkaas marka walam nuطawil kma ma dheeraynin bima zaada calى الsabcati todoba walaal ah wax ka badan ma sheeganoori waa linudratihi waa naadir i walicadami اlxaajati ilayhi inaan xaajo badan loo qabin fi qaradina haahuna yani hadduu musanifku usheega ujeedo kulligeed ma wada istiicaabin lianna qaradka aan leenahay an nunabiha calaa qaliilin min kahiir liyuqaasa alkaiir cala alqaliil haday tahay tamaam wa laakiin zaa-idki ma sheegin liannahu looma baahno adigana kaas ma dhici karto haddii adiga sabca aada sheegtay sabcada meesha aad ka sheegtayna la heli kara kuwa ayaga la tabaqa oo sagaal ah badala min asabca inaad sagaalka sheegtid aa aqrab wa hiya awlaa bililtifaat marka noqon mayso tarku lkahiir waliktisaar cala lkahiir cudur ma noqon karto laakin tarku lkahiir mima yumaathilu maa dakartahu saxwa way noqon kartaa marka taas oo kale ayib النوع الرابع والأربعون معرفة رواية الآباء عن الأبناء riwaayat اlaabaai can alabnaa'i aabihii baa wuxuu noqday tilmiid liibnihi sida aan kuu sheegay imaa tashjiican wa ima ana aaliba asagiira wahuwa alibnu akharu nashaati min abiihi wax badanay ku imaan kartaa markaasaa la yihi walilxaafidi khaiibi walilkhaiibi alxaafidi fi dalika kitaabun bal u fiirsada ninkaas cumrigiisa kan badalahu fadhina soo maro waxaa yaraan laysa lilkhaiibi fiihi kitaab mujarad macrifati asmaai kutubihiyaaba fani noqotayba iska dhaaf muxtawaheeda in la ogaado marka naftaada ku qiyaas qaado ninkaas hadhowti dambe kam yaأti min xasanaat intaas laysa liragba walaa liwasuul daraja ummadda islaamka inuu diinteeda u iftiimiyo intaas u maray khatiib lam yatazawaj walam yatruk awlaada xataa markuu harwo uu lahaa uu dhimanayay ninkii amiirkaahi waxau ahay waagaas caadada ninka hadduu dhinto wax dhexla lahayn baytulmaalka yaa xoolihii lagu wareejinay sigaa l baytulwar waariu man laa warika lahu eh, asiga istadana min alamiiri fi dalika almawqic inuu eh, farwadiisa iyo kutubtiisa an yaqifaha aw yuctiha طulaab alxilmi waafaqa lahu ilaa aakir ramaq uu noloshiisii maalkiisii wuxuu u adeegsaday inuu nasr cilmi marka darajadiisa uu heli kara maxaad tasawuraysaa hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun marka waxaan rabaa naftaada raggaan oo kale markay kusoo marto inaad an taakuda bi haaulaai haddaad gaari waysidna xataa dhexdaan aadba ku hartid laakin inaad ayaga hiigsatid yaa la rabaa laakin haddaad tiraahdo alxamdulilah aniga qur-aankiianba xoogaa ka xifdiy ninaaba jiraba aan ujiis xifdisanayn an taqisa nafsaka biman huwa adna waa ku dhamaatay lakin adduunyada la yihahda dadka hore laiskuma qabto dadka dambaa loo fiiriya nicmada ilahay saadaan uxaqirin lakin cilmiga la bilcagsi hore in loo kacaa la rabaa ayb walilkhatiib alxaafidi waxaa dadka ugu xun nin yihahdo dadkaas khaasiye gaar ay leeyihiin si kastoon u dadaal ma gaari karna aswa maa yufakir fihi aalib sidaas wa ooba ay muhimadii ka dhimatabo oo tiraahda aniga dadkaas maba gaari karin liannahum sifaat kayfa sifaat khaasa ma hi hadi sifaat gayr اlijtihaad wa taxsiil اlcilm wالtaqwى min allahi ma fi shay tani ayb wlkhaiib alxaafidi fi dali kitaab ruwinaahu canhu fiihi can اlcabaas bni cabdilmuطalib can ibnihi ruwinaa fiihi waxaan yani noogala wariyey inuu ku soo arooriy riwaayat اcabaas bni cabdilmuطalib can ibnihi alfadl ibni cabaas radia allahu canhuma fadl ibn cabaas waa cabdullahi ibni cabaas walaalkiisa oona ka weyn weeyaan kana radifa الnabiy sal اla alيه wasalam fi xajaة اlwadaac ana rasuula اllahi sal اla alيه wasalam jamaca bayna salaatayni bilmusdalifa nabiga salaad labadii salaad inuu jamciyey musdalifa jamca taakhiirin wa qasri اlcishaa sidaasa sunada ay tahay waa suna muntashira aw waruwina fiihi عن waa'il بن daawuud عن ibnihi bakr بن waa'il wahumaa hiqataani axaadiis yaa nagala wari aan ka warinay ayaa noogala warinay waruwina fiihi kitaabkaas waxaan ka warinay oo dhexdiisa riwaayatu waa'il bni daawuud can ibnihi bakr bni waa'il wahumaa hiqataani ruwina fiihi axaadiis minhaa waxaa kamid can ibni can ibnihi bakrin can الzuhri can saciid bn musayb can abi hurayra sidaas nusada anigi hortaala wax badan oo khalad ayaa ku jira an ibni can wail bni dawuud canhu ibnuhu bakru canhu kul canhu canhudaas oo dhan can bedelaysa can wail bni dawuud can ibnihi bakrin can الzuhri can saciid an abi hurayra qala qala rasul lah sal اlه alيه wasalam akiru اlaxmaala faina alyada muglaqat wاrijlu muthaqat mucalaqat miya l islamad waakin xarg allahu aclam riwaayada in la raadiyay ubaahan tahay alyadu mucalaqa wاrijlu muthaqa muqlaqa mucalaqay u dhow dahay lianna alibil tucalaq alibilu fi cuquliha ayib qala alkhatibu laa yurwى can الnabiy sal اlه alيه wasalam fima naclamhu ila min jihati bakrin wabnihi labadaas iqo uu aabihii wiilka ka wari wa xadiidka hadda macnihiisa ma adri sixadiisa waxay tahay liannu abu dawud fi maraasilihi rawaahu can الzuhri can الnabi mursala wa huna inuu abu hurayra can saciid musaym can abi hurayra yaa lagu sheegay marka waxay ubaahan tahay muraajaca ma xasuusto laakin macnaheeda waxa weeyaan nebiga wuxuu arkay baalfiti hore u rara hade ninkii geeley baa garanaya rarka marna hore u dhaca marna dibu u dhaca marka nebiga wuxuu ritiga rarkiisa dib ha loo soo celiyo liannahu haddii ay hore ku aado lugtii eh, yaddii xirneedu ku aadaa marka daciif waa culayskii inta ka ah iyo lugtii xeran haday isku aadaan tacaba ku aaday haddii dib loo xiro oo gadaal loo celiyana aydan lugtay khatar ku keenaysaa tawaasun say u timaada rarka dhexda halagu aadiyo dadka geelaydaa ah si fiican u garanay ayib waruwinaa fihi kitaabkaas haddana waxaan ka warinay bu uri can muctamar bni sulayman ataymi qaala xadathanii abi qaala xadathanii anta canii can ayub can اlxasani qaala wayxa kalimatu raxma saas baa sanadka idinkugu wada qoran ayb muctamir bn sulayman qaala xadathanii abi taas waxay noqotay riwaayat libni an abih qaala wuxuu ri abi xadathanii anta ya bni an ayub an اlxasan sidaas waxay ku noqotay riwaayatu alabi can ibnihi hadday ay nusqadii dahalad ku jirin saas ma odayga ya xadathani xadathani anta cani an ayub ah, marka riwaayatu man nasiya faxadatha ay u dhow dahay oo riwaayada asarkeeda riwaayat libni can abihi bay ahayd laakin aabiha ilooba wuxuu ri xadiidkii aniga aan ku sheegay aada adiga ii sheegtad i saasay noqonaysaa marka xadiidka muxuu ku dhamaada wayxa kalimatu raxma waay wayxaka hadii lagu yihahdo muqaabil waylak ay lamid tahay saas u yahay wa hada dariifun uli cilmi oo dariif ah yajmacu anwaacan kulminayo oo yani riwaayatu man xadatha wanasiya riwaayat labi can ibnihi eh, riwaayat lkabiiri can sagiir saas oo kale loo jeeda anwaacdaas min alculum waruwinaa fiihi marka fiir akuna ibnu salaax waxaa weya kitaabkii uu khatiib qoray unbuu mithaalyaal nooga soo qaadanay keli ah kitaabkaas uu tagay markaa kitaabkaas waxaan ku aragnay bisanadi ilayhi kaasaa ku qoran lew can abi cumar xafs bni cumar adduri almuqri can ibnihi abi jacfar moxamed ibni xafsin sitata cashara xadiidan aw naxwa dalika kitaabkaas ku qoran xafs bn cumar adduri waxa weeyaan waa tilmiidkii oo s abu camr ah, ragii qrاadka yaqaana yaqaan wanaxwi dalika wadalika akbaru maa ruwinaahu liabin can ibnihi inta ugu badanoon anaga aan aragnay oo aaba canugii aruurtiisa ay wax ka wariyay taasaa inoogu badnay sita cashar xadiid aan aragnay ana ana yarwi can ibnihi waakhiru maa ruwinaahu min hada nawci waxaa ugu dambeeyey intaas kitaabkii khatiibuu kasoo guuriyey marka yuriid alaan an yaatiya lana bimacluumaat min khaarij alkitaab wa aqrabuhu cahdanna waxaa ugu dhow maa xadaaniihi wuxuu ii sheegay abulmudafar cabduraxiim ibn lxaafid abi abi sacdin almarwazi raximahu llahu tacaala biha bimadinatihi min lafdihi inuu igaga wariyey qaala inuu yihi anba'anii waalidii canii fima qarأtu bkhطihi qala xadathanii waladii abulmudafar cabdالraxim min lafdihi wa aslihi fadakara biisnaadihi can abi umamata can الnabiy sal اllahu alayه wasalam qaala axdiruu mawaa'idakum albaqla fainahu madradat lلshayطaani maca tasmiya ibnu salax inu iska dhaafaa ficnaan leh waxa weeyaan waxaan jirin xadiidkan waxa weeyaan waa xadiid mawduuca ah. marka laa yaslux mithaal majmuuca min alkadaabiin hadday ku dhex jiraan marka mujarad an yakuna fiihi hada nawc min ariwaayaat in lasoo sheego wax macno weyn ay keenaysa malaha marka ninaa waxaan umalaynaa baqligeedu ka tijaaraysan jiray markaasuu rabaa inuu suuq nabiga xadiidkiis u sameeyo wuxuu ri markii waliimada lasoo dhigo mawaaidakum albaqla soo xaadiriya albuqul waxaa la yihahda alkhadarawaat waxyaalahaas ged oo cagaarka o dhan maxaa yeele fainahu madradat min shayaan tasmiya tas ninka waxaa la yihahda hadii uu ninku daad qaado waxa weeyaan xunba cogsay baa la yihahda hadda markii laga maqlaynin oo ogaaday madrada lishaytaani mujarad akli lbuqul yuri atasmid ku darsaday liannahu tasmid waxdaa takfi yacrif ana insaan ida qaala bismi llah ma yaqdiri shayطaan an yakula marka dantina waa gudanaa si dadka looga aqbalan maca tasmiya kharaabid wa ama alxadiiث aladi ruwinaahu can abi bakrin الصdiq can caaishaةa radi allahu canha can rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam anahu qaala fi ljanati fi lxabati الsawda shifaaء min kuli da xadiidkaas hadda waxaa daahirkiis dad ay udhigeen abu bakrin asidiiq oo ab ah anahu rawaahu can bintii caaisha markaasuu yihi fa hada galatun miman rawaahu ninkii saas u qoray waa khaldamay oo waa maxay abu asidiiq ma aha ninka caaisha ka warinay inamaa huwa can abi bakr bni abi catiiq can caaisha wahuwa huwa abu bakr bn catiiqna waxa weeyaan cabdullaahi bni muxamed bn cabdiraxmaan bni abi bakrin asidiiq jadduhu khaamis ama raabic waay marka muxamedkaas ibn abi catiiq ay qaar yihahdeen markaasa waxay u maleeyeen inuu abu bakri sidiiq yahay abu bakri sidiiq catiiq waa yahay laakin ibnu abi bakrin kan ibnu waxaa weyaan abu bakr ibn abi catiiq ibnu abi catiiq marka huwa mansuub ila jadi laclى wahuwa abu bakrin sidiiq lakin laysa huwa abu bakrin nafsuhu ayb fi lxabati الsawda shifaa min kuli da xabat sawda ma u baahna tafsir ninaa waxaa la weydiiyey xadiidka a la yihi xabat الsawda maxay tahay markaa ashoniis magacaasaa lagu fasiray mashhuurka ku ahayd laakiin maadaama ay qiimo yeeshato muslimiinta sideedaaba lagu garta alxabat sawda suuqaas hadda lagu wada gadaa faa-iidadeeda wax la koobi kara maaha muslimiinta dacfigooda waxay ka caajizeen mazaaya oo eh, ay leedahay alxabatu sawda keligeed in rag inta loo tafaruqiyo mukhtabaraad la geliyo miisaadkeeda lasoo saaro waxaa laga yaabaa amraad mucdila laa yuujad lahaa cilaaj in looga helay maa fi ay shak nebigu wuxuu iri alxabatu sawda shifaa min kuli da mawd mooy wax kaloo celinaynin malaha marka taas macnaheeda waxa waaye khaasiyadii nebigu way ku dhex jirtaa waxyaa loogu sheegay in laga soo dhex baxsaday u baahan tahay keli ah marka sida casalka iyo ayada iyo juhdi weyn lagu bixiyo haddii ay xaqaa'iq cilmi laga gaaro waxay noqon lahayd xujo weyn oo dadka dacwada ayba u adeegsadaan sidii gaalada islaamka usoo gala dad badan waxaa lagu yiri mukhtibaraadka reer gaalada ay geliyeen ay wax badan ku arkeen baxdigeeda waa la joojiyey liannahu in arrintaas cilmiyan lagu sugo tasdiiq limaa qaalahu nabiy sal la alayh wasalam wahada tacuud calayhim bidarar walaa yuriidun an yactarifuu linabiy anahu qad akbara fi dalika alwaqti ma fi hadihi lxaba min alkhasaais waxay noqonaysaa wax aan aan laga jawaabi karin ilaa diinta inay xaq tahay maaha marka ma ma raadiyaan dadka reer galbeedka waxyaalahaas oo kale hadday helaana khaasiyadiisa intay wax ku dhex daraan ay magaciisa bedelayaan dadka muslimiinta ana waxa weyaan waxa weyaan yatalaqawna ma maa yulqaa ilayhim faqat tan oo kale xaqaa'iq nabiga kuusheeg xadiidka bukhaari muslim aa wariya waxaa weyaan الشفاء في ثلاثة شطة محجم وshبة cسل وkayة بالناr xadيiث kale w والحبة السوداء شفاء من كuلi dاء in waxaasoo dhan la raadiyo aday ufiican tahay haddii lagu khaldamane ade waxaa weyaan dad badanoo yani marka anagoo iska caamo oo de an waxba ka garanayna muktabaraadkeeda haddaa tiraa xabdu sawda caafimaadaa lagu sheegay haddaa tiraadi oo ariiqadii oo loo rabay adan u isticmaalin waxaa laga yaaba dhow darar inay kaaga timaado dad badanoo hadda fi kuli khaasiya ku darsanaya ad arkeysa wahaulaai hum aladiina qaala fiihim muusa bnu cuqba laa nacrifu arbacatan ma naqaan buuri adraku nabiya sala allahu alayh wasalama hum waabnaa'uhum ila haulaai alarbaca man huma fadakara abaa bakrin sidiiq wa abaahu oo oo cuhmaan ibnu qaxaafa wa ibnahu cabdiraحmaan iyo wabnahu wabna ibnihi baas ujeeda muxameda abaa catiiq intaasoo dhan nebigay wada gaareen buuri afar ilaahay baa mukaafa'a uga dhigay abubakrin sidiiq laysa haadaa waxdahu bal haddana waxaa layihi waxaa lamid eh abubakrin iyo aabihiis iyo bintiisa asmaa iyo wiilkeeda cabdullaahi bnu zubayr iyo maxaan ku yihah afar maana kuwaas iyana nafsi shay waa laa yuujad ila min fasilati abi bakrin sidiq intaas oo dhan ayb annawc alkhamis walrbacuuna macrifatu riwaayat alabnaa'i can alaabaa hada waxa weeyaan waaba asalka weeyaanka yani min caadat linsaan ana ana alwaalida yucalimu abna'ahu wayrwi lahu maa cindahu min axaadiid ولأbي نصr الwائl الxاaفظ الsijزي في dalika kitaabun u leeyahay وأhmhu waxaana ugu murug badan oo ugu ugu muhiimsan maa lam yusama fiihi اlأbu aw اljad hadii m ninki magaciisa lama cmr an cmr can abi can jadiya lyiri ama camru can abihi basaa la yihi caliyun can abihi a la yihi marka man huwa cali hada waman huwa abuhu in la raadiya muhim waay lannahu yatawaqaf calayhi xukm xadiid axaduhumaa riwaayat ibni can abi can ljaddi naxw camr bn shucayb can abihi can jadihi walahu bihada isnaad nuskatun kabiirun akharuhaa fiqhiyaat jiyaad inta xadiid camr bn shucayb lasoo deliishana fi baab riwaayat wax kooban ma ah marka walahu bihada isnaad nuskatun uu ku leeyahay kabiiratun ay ahayd in la yihahdo aniga kabiirun oo ii qoray akharuhaa fiqhiyat jiyaad akharuhaa fiqhiyaat manaha waradat fi baab اfiqhi jiyaad bimacnaa manaha asaaniidaha jiyaad oo muxtajun biha wa ayb wa shucayb marka fiiri huwa ibn muxamed ibn cabdillaahi ibn camr ibn caas waqad ixtaja akharu ahli اlxadiid bixadiidihi cmr bn shucayb can abihi can jadihi waa ahlu الxadiiث wاlfuqahaa min baabi أwlى way deliishadeen xamlan iyadoo lagu ximbaaray limطlq اljadi fiihi jadka la iطlaaqay calى صaxaabi in lagu iطlaaqay ir hadii la yihahdo cmr bn shucayb can abihi can jadihi damiirkaas jadihi ay u laabanaysaa haddii la yihahdo jadihi camray u laabanay jadkiisa maxamed u noqona و mحmed laysa lahu riwaaya xadiidkii mursalo noqona hadii la yidhaahdo marka can cmr bn shucayb can abihi can jadihi jad ab hadau noqdana amr bn caas cabdllahi bn camr caaski u noqonay meesha khilaafka ay isku haystaan meeshaas weya marka akarhum xamalu ana damiira jadihi yacuud ilaa ilaa alab ab cmr بn shcayb fayakunu jadhu cabdالlahi bn cmr as saasaa l wanaxu bahz bni xakiimi can abihi can jadihi ruwiya bihada اsnaad nuskat kabiirat xasana nuska kabiira macnaha waxa weeyaan axaadiid badan wa jadhuna huwa mucaawiyat bnu xayda alqushayri khilaaf inuu ka joogto umahasta inuu asiga iskumaha dama egt lanna wax kaloo udhexeeya male lakin camr bnu shucayb an abihi an jaddihi waxaa wey camr bnu shucayb hadii la yihahdo abihi shucayb u noqonay jaddihi hadii la yihahdo maxamed u noqonaya cabdullahi bn camrna mesh lakin kuwaan kale saas ma ah baz bn xakim ibn ibni mucaawiya marka bahzun can abihi xakim an an jadihi mucaawiya ibn haydar saasay noqonaysa mucaawi bn xayda alqushayri waطalxat bn musarif can abihi can jadihi wa jaddu huna waxa weeyaan camr bnu kacbin alyami wa yuqaalu kacb bna camrinna waa la yihahda wa min adrafi dalika waxa ugu dariifsan waxaa kamid ah riwaayatu abi lfaraj cabdilwahaami cabdilwahaab altamimi alfaqih alxambali wa kaanat lahu bibagdad fi jaamic mansuur xalaqatun uu ku lahaan jiray lilwacdi wاlfatwa can abihi ou ka wariyey fi tiscati min aabaa'ihi nasaqa haaulaai waxa weyaan usra kulahaa dadkan oo kale waxaa la ihahda usra cilmiya yani sagaal aabo oo nin kastaba ahlun liriwaaya uu yahay inay dadka ukulmaan wax yar weyaan markaasuu dadku ugu ammaantami jiray wuxuu ri aniga sagaal aabbo isku xirto aan wax ka warinaa buuri oo aan riwaayad ka warina waa kana sidoodii akbaranaa bidalika ashayku abu abulxasani muayid ibnu moxamed ibni cali naysaburi biqira'atii calayhi biha magaalada baqdaad anoo ku dul akriyay ninkaasaa sheekh ibnu salax wa qaala akbaranaa abu mansuur cabdiraxmaan ibni moxamed ashaybani fi kitaabihi ilayna uu noo soo qoray buu yihi yani kitaabkii katabahu li لشhيk بن صلاح qال أخبرنا الحافظ أbو بkr أحمد بن علي qال حdثnا cبدالوهاaب ninkan waay inta ka tiri markaan cabdilwahaabki kii wayaan ilaa sagaal aaba fiiri cabdilwahaab ibn cabdilcaziz ibn اlxaarif ibn asad ibn leyth ibn sulaymaan ibn اlswad ibn yaziid ibn ukeyna ibn cabdillaahi tamimi min lafdi qala intaas marka tirisid cabdilwahaab qaala wuxuu yihi samictu abi yaqulu samictu abi yaqulu samictu abi yaqulu samictu abi yaqulu samictu abi yaqulu samictu abi yaqulu samictu abi yaqulu samictu abi yaqulu samictu abi yaqulu samictu abi yaqulu caliy bn abi aalib waqad su'ila can alxanaani walmanaan cabdilwahaab soo bilow samictu abi markuu yihi cabdilcaziiz waay cabdilcaziiz samictu abi hadula alxaari ibn asad waayo xaari ibn asad hadula samictu abi leyt waayo leyt samictu abi hadula sulayman ibn asad waayo sulayman ibn asad hadula samictu abi waxa waaye yaziid bn uken ukeyna sufyaan aniga waxaa ii qoran sulayman ibn aswad ibn yaziid ibn ukeyna hadaa toos aa taxqiiji a garanaya ayib marka ayagaas soo tiri ad hadda fiiri markii la tiriyo cabdilwahaab cabdilcaziiz labo ibn xaris saddex asad afar alleyth shan sulaymaan lix aswad ibn yazid todobo s sufyaana ku jira miyaha waaxid ithnain halaatha arbaca hamsa sita sabca asiga muxuu iri tisca mu iri sufyaan yatacayan markaas in ku jiro almuhim intaas oo dhan waay waqad su'ila can alxanaan almanaan faqaala alxanaan waxa weeyaan aladi yuqbilu calaa man acrada canhu ninkii ka jeesto aleha oo qaabilaya yihi adoonka yatamarad calaa rabbihi wallahu muqbilun calayhi yaqbalu fi ayi waqtin caada ilayh wاlmanaan aladi yabda bاnawli aba binawaali cadiyada alihi ku bilaaba qabla su-aal imisuu ilaahay nafsiga anagoo aan wax weydiin aakhiruhum waxaa ugu dambeeya buu ri ukayna binuuni wa huwa saamicu caliyan jadka sagaalaad ukayna wa ayib sanadkaas in la saxo wixii ka maqan sagaal in laga tiriya kasoo baxda unbaa la xadathanii abulmudafar cabdالرaحim بn الxaafظ abi sacdi الsamcani bmarwa الshaahan can abi النصr cabdالرaحman bn cabdالjabaar الfahmi an abi الnضr cabdالرaحman bn cabdالjabaar الfahmi qala samictu الsayid abalqasim mansur bn mحamed الcalwi yaqul الإسناaد bعdه cawاal وbعضه macاal isnaadka qaarkiisa bacduhu cawaalin waa sareeya wa bacduhuna macaalin mid kasii sareeya wa hadda luqa ahaan ma saacidayso laakiin ninkaas isilaaxu iska samaystay waaye shay sareeyo wax kasii sareeyo hadda lafd lmacaali laa tadulu luqat anaha aclaa min ish alcawaali laakin waa sigaa raba laba macno inuu kula kula bixiyo wa qowlu rajuli xadathanii abi can jaddi min almacaali waxa weeyaan nooc min waxay tusinaysaa alfadl lihadihi اlusra aلthani midka labaad qismiga labaad wahuwa yanqasimu nawcayni buu soo yiri riwaayat اlibni can abihi duna اljaddi wadalika baab waasicun riwaayat اlibni can اlabi oo jad la soconin waa badan tahay wa aydon jad la soconin whw naxو riwaayati abiushayra abilcushara addarimi can abihi can rasuuli الlahi sal اlه alيه wasalam waxadiiثhu macruuf ayb waqad اkhtalafuu fiihi faاlأshharu ana aba اlcushara huwa usaamaة bnu malik ibni qihtim weeyaan magaciisa abulcushara waa kunyadii magaciisana waxa weya usaama ibn malik ibni qihtim in la yihahdo wahuwa fi ma naqltu min khaط اlbayhaqi wغayrihi bkasri اlqaafi qihtim in la yihahdo wa qiila waxaa leyihi qixtim bilxaa waqiila isimkiisa waxaa lyihi huwa caarib ama cuaarib ibni barz bitaskiini raa barz waqiila bitaxriikihima baraz ayضa waqiila ibni balaz bilami wafi smihi wasmi abihi min alkhilaafi gayru dalik intaas aan soo sheegay wax kalaa laiskusii khilaafsanya waxaa la diidaa magaci inuu ku yimaado oo mar kastaba nin cusub aada u malaysid marka magacyaalkaas aruurso halkaas nin in lagala jeedano ogow kunyadiisa laisku khilaafsanayn lakin magaciisa laisku khilaafsan yahay wallahu alam sala اllah waslm ala nabina